رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال المصنف رحمه الله الأمر تعريفه الأمر قول يتطلب أو يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به وخرج بqول على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاad من صيغة الأمر بالqرائن waxaanu ka soo dhamaana wlaahi اlxamd waxaan dhihi kara inay ahayd mqadam muqadamة لkitaab الأصuل min clم الأصuل للshaيkh الفاضل رaxmaة الlahi عalيه بن عثaymin waxaan soo barannay muqadamaadka badanaa ay tilmaamaan dadka usuuliyiinta ah oo usuul fiqh tacriifkiisa axkaamtii alkalaam iyo aqsaamtiisa cilmigii intaabaan ka soo hadalnay wa biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaanu u gudbaynaa qeybtii la xiriirtay alamar tanbiiha uu sheegayo walaalka iyo ma qorna muhiimsa maaha in sha allah tacriifuhu qeexidiisu almru qowlun oraah weeye qowlkaasoo yatadamanu xambaarsan طalaba alficli fal oo la iska rabo fal oo la iska doonayo calaa wajhi اlisticlaa'i habka la ysaga doonayana ay tahay hab qofka waxaa doonayay uu qofka kale waxa ka doonayu rabay inuu sameeyo iskala sareeyo mithil wa aqimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana guta kowa qowl oo ilaahay baa wuxuu ina leeyahay ooga salaada zakadana guta ta labaad qowlka isaga muxuu xambaarsan yahay waxaa la yska dalbay iqaamata asalaati iyo iitaa zakaat ta saddexaad calaa wajhi listiclaa waxaa jiho mudan in awaamir ay bixiso waa khaaliq awood u inuu ku yidhahdo waxaa samee ha samaynin idan maadaama min cindi illaahi uu ka soo fulay amarkii maxaan leenahay calaa wajhi listiclaa waan u bixi doonnaa waxa ay culimmadu ay ka yidhaahdeen tafaasiil alkalima haadi fakharaja biqowlina fakharaja waxaa baxay biqowlina bisababi qowlinaa aanu niri qowlun aanu niri alishaaratu ishaaradii halkaa ka baxda tilmaantii falaa tusamaa laguma magacaabo ishaaradii amran laguma magacaabo wain afaadat macnaahu haba faa'iidayso macnihii amarkaba ha xambaarsanaatee qofka maalan haddii hadda aan ku yidhaahdo aan kuu tilmaamo aan ku yidhahdo sida oo ay macnaheedu tahay fariiso ama aan ku yidhahdo sida macnaheedu ay tahay istaag oo ay faa'iidayn karto macnihii amarka amar lagu magacaabo maxaa yeelay qowl baa la waa inaan ku yidhahda kaaleh bax fariiso istaag laakiin haddaan ku yidhaahdo sida aan ku yidhahdo istaag ama fariiso ama kaalay oo gacanta keliya aan tilmaamo iyadoo wax oraha iyo hadala ah aanay xambaarsanayn ama aanay wadan amar laguma magacaabi karo halkaa marka yani bimacnaa hadii qof uu ku yidhaahdo ama uu ku yidhaahdo hadhihin hana amrin hadhii maba ku amrin wuu ku ishaaro un keliya yani wuu ku ishaaro keliya ishaaro un wey haddaba wakharaja biqowlinaa aanu niri talabu lficli aanu niri waxaa ku baxay annahyu nahyigu ma soo gelayo ila nahyigu liannahu talabu tarkin ka tegis baa layska dalba ha samaynin iyo samee shaqo iskuma laha wاlmuraadu bilficli hadaba ficil maxaa loola jeedaa aliijaad wax aan jirin in la ahaysiiyo iijaad waxbaa la dhalinayaa yani maala haddaan ku ihahda fariiso fariisin yani adoo taagan weli fadhiga weli markaa ma jiro haddaan ku leehay samee ama aan ku yidhahda maalan bax adoo jooga haddaan rabaa inaan dhaliyo ficilah bixitaan ama aan ku yidhahdo soo gal haddaan rabaa inaan dhaliyo ficilah dukhuul inaan dhaliyo iijaad fayashmalu alqowla alma'muura bihi halkaa wuxuu kulansanayaa qowlkii la isfaray haddaba waxaan rabaa inaad ku baraarugtaan cibaaradan iyada qowlkan la sheegay ilan badana luqada carabiga marka la tilmaamay maxaa la yidhahdaa qowl iyo ficil sooma marka kan qowlka la tilmaamayo iyo ficilka meesha lagu sheegayay maaha kuwii aanu naqiin maaha qowlkii xiriirka la lahaa ficilka maaha ama ficilkii xiriirka la lahaa maaha bidaliil ficilkan hadda layska doonayo qowlkii baa soo gelaya sidee qowl ficil usoo hoosgelaya idan maaha taqsiimkii aanu naqiin maaha waa fahmna soo ma kan waa alabu iijaad ama ficil ama ama ama amar ahaan aan u bixiyo aan kula hadlo ama si kasta wuxuu ah ku yimaado eh idan marka ficilkan meesha la sheegayo ama qowlkan la sheegayo qasiima alficli maaha wa kharaja biqowlina calaa wajhi listiclaa'i aanu nirina aliltimaas alabkii ama alintimaas codsigii waadducaa iyo ducadii iyo wagayruhumaa iyo labadaa wixii la ah oo wixii ka soo haray dheh oo mima yustafaadu waxa laga faa'iidaysta ka mida min siiqati alamri laga faa'iidaysto amarka iyo sida u samaysan yahay bilqaraa'ini lagaga faa'iidaysto haddaba saan hadda tilmaannay ishaaradu iyadu ma soo gelayso ficilkana alab alficli marka layidha nahyiga ma soo gelayo haddaba maalan markii ilahay uuna yidhi waaqiimu salaata waan fahmnay markii layna yidhaahda maalan ijtanibu sabca almuubiqaati macnaheeda maxay tahy ma amar baa mise waa nahyi ijtanibu ijtanibu haddaba kelmadda ku baraarug waa talabu ficlin ijtanib waxaan rabaa inaad iijaad aada dhalisid ka fogaansho soo ijtanibu sabca almuubiqaati waa amar wey nahyi maaha waa fahmna soo nahyi ma waa amar ilan amarka waa maxay shay aan jirin baad keenaysaa meesha waa meesha inaan ku baraarugna rabno haddaba ilaahay subxaana wa tacala muxuu leeyahay fajtanibuu alrijsa min alawthaani wajtanibuu qowla azuur amar bise nahyi waa amar idan in lagu baraarugo marka almar waa talabu iijaadi ficlin ilan ijtinaabka waa ficil lala imanayo waxaan ka fogo markaan idan maadaama shaygan shay hadda la dhalinayo u yahay inuu amar noqdo marka halkaaba marka macnaha inaan ku baraarugno ay tahay haddaba waana soo tilmaanay eh, maqsuudka bilficli hunaa maaha ki qasiima lqowli maaha way ka duwan tahay haddaan ku idhahda maalan qul laa ilaaha ila allah haye maxaa ku qul laa ilaaha ila allah waa amar soo maha suu amar noqday maxaa waxaan kaa dalbay an tuujida alqowl inaad dhalisid qowl ah bilaa ilaha illa adoo leh amar baa marka lagu magacaabaa haddaba calaa wajhi اlisticlaa marka la yidhaahdo waxaa ku baxay ama aanan soo gelin aliltimaas wاdducaa wagayruhuma maxaa loola jeeda aliltimaas aliltimaas intaanan gaarin horta culimmadu waxay doorteen kelimat calaa wajhi اlisticlaa kelmadda in habkaa loo dhigay ayaa qurux badan iyadaa ka xoog badan calaa wajhi اlculuw badana kutubta naxwaha ku aragta calaa wajhi اlculuw calaa wajhi alculuw waxaa laga yaaba laba ruuxa wada siman adi laba ruux oo wada siman oo isku mid ah waxay isdhaamaan lahayn qof mid kale amar wuu siin karaa amarkaa markuu bixinaya kan amarka bixinaya ayaa isla sareeya marka calaa wajhi istila war waxaan samey baan ku yidhi macnaheeda maa inuu ka sarreeya macnaheeda maa marka haddaan qaadana cibaarada calaa wajhi alculuwi bimacnaa waa maxay calى wajhi culuwi waxba ma soo faa'idaynayso waxaa la calaa wajhi isticlaa waxaa laga yaabaa calaa wajhi culuwi haddaan qaadan mid culuwi cinda allahi ilaahay subxana wa tacala wuu naga sarreeya oo rasuulka wuu naga sarreeya salawaatu rabbi wasalaamu calayh amarka rasuulka calaa wajhi lculuwi amarka allah calaa wajhi lculuwi amarka amiirka adiga ku xukuma calaa wajhi lculuwi laakiin qof adiga kula mid ah calaa wajhi culuwi lama dho waxba kaama sarreeye laakiin markuu amarka bixin wuxuuna calaa wajhi isticlaa isagaa istusay inuu adiga kaa sarreeyo waa fahmna sooma marka tacriifka calaa wajhi اlisticlaa in la adeegsadaa ka haboon calaa wajhi lcilmi la adeegsada tan marka wax weyn nogama xirna usuul ahaan laakiin luqa ahaan bay kelimadu ahayd hadaba hadaba calaa wajhi isticlaa marka la yidhi waxay noqon kartaa inuu qofkii mudan yahay amaba jihadii amarka uu kasoo fulay kasoo fulayay calaa wajhi isticlaa sida allah subxaana wa tacaala amaba calaa wajhi iltimaas iltimaas maxaa lagu magacaabaa waa laba ruux oo wada siman muxamed baa cali wuxuu ku yidhi cali baa maxamed ku yidhi waa laba nin oo asxaaba acطinii اlqalm usaxix nuskhatii sii qalankaaga aan wax ku samaysta naawilnii jawaalak attasil bifulaan ii dhiib bal mobilekaaga hebel aan la xiriira ah marka iltimaas bay amar maaha haddaan ku ihahdo maalan acطinii nuskhatak andur ilayha isii nuskhadaada aan fiiriya ah macnaheeda ma amar ma iltimaas wey shay baan kaa codsada wey idan iltimaasku amar maaha muxuu amar u noqon waaye maxaa labada jiho wada siman yihiin waxaa la rabaa suu amar u noqdo jihada amarka bixinaysa inuu kaa sarreeyo allah subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu aleyh wasalam amiirka aabbaha waalidka macalinka calaa waji isticlaa laakiin arday laba arday oo kalaaskii wada dhigtay waxay isweydiisanayaan amar laguma magacaaba iltimaas baa lagu magacaaba waa fahmna sooma that's way marka aad soknaadyada carabiga ama macruudka carabiga marka la qoray naltamisu markaad leedahay maalan yani adoo codsi wey naltamis inaan idaa ka qurux badan halkaad ka dhihi lahayd maalan eh, adlub iyo halkaad ka dhihi lahayd maalan kelmada waaweyn halkaad ka adeegsan lahayd eh, narju idaa wasalakum iltimaasuna kelmadaha sahlan wey haddii laakiin eh, luqa taagtaagan aad ku jirto waxaa laga yaabaa qofku inuu luqada uu aada u aqriyo inuuba kaa xanaaqa marka naltamis bimacnaa iskamadan sarraysiin qofkii oo waxaa iska dhigtay qof markaa la siman waa gaar ahaan asxaabta iyo markii lamid wax la midka ah adducaa maxaa lagu magacaabaa ducadu hoos bay kasoo fushaa korna way u baxdaa yani maalan ilahi subxana wa tacala markaan waxaan weydiisanayna allahuma innii asaluka aljanna amar miya allahuma adkhilni aljanna allahuma adkhilna jannat alfirdows adkhilna siiqata amar way tahay sooma adkhilna hadda haddaan ku yihahdo adkhilnii fii ghurfatig anoo raba inaan eh, inaan ahay nin ku xukuma oo maala nin amiira oo yimid oo kale adkhilnii haddaan ku yihahdo amar laakiin markaan ilah yidhaahdo maala adkhilnii jannatak muxaan len amar ducaa baa lagu magacaabay limaada maxaa yeelay dalabku wuxuu ka soo fulay u dhacayaa jiha marka ducaa baa lagu haakada luqada saasaa marka loo kala saara walidalika culimmadu waxay isweydiiyaan maalan sheekha kelmad buu tilmaamay wuxuu yidhi sideen markuu yidhi calaa wajhi alisticlaa aliltimaas wاdducaa wagayruhuma mustafaadu min siiqati اlamri bilqara'in marka la yidhi sideen ku kala ogaan karaa waxaanu inay amar yihiin ama inay ducaa yihiin ama iltimaas yihin sideen ku ogaan karaa inuu amar yahay oo jiha saraysa amarkuu ka soo fulay ama inuu ducaa yahay oo jiha hooseyse kasoo fulay ama uu iltimaas yahay laba ruuxo isu dhigmaaya ay wax isweydiisanaya ku ogaan kara qaraa-intaa lagu ogaan karaa qaraa-inta marka haddii qariinada la helo iyadaa marka inoo muujinaysa wey qariinada waa maxay amarkan hadalkan yuu kasoo fulay min allah waa amar yuu kasoo fulay addoonkii waa ducaa yuu kasoo fulay saaxiibkay waa iltimaas alqariina hiy alatii tubayin mawduuca waana dhacay sooma hadaba intaa marka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyahay waidaa xalaltum fastaaduu waa noo iman doona inaan degdegma rabataa maxaa faahfaahinta noogu iman doontaa siyaqu lmri marka hababka amarka uu ku soo arooro waxaan baranaynaa siiqa waa mufrad siyaqna waa jamc siiqana waxaan nidhi waa habka ooraahda loo yidhaahdo amaba shayga loo dhigo haddaan ku yihahdo maalan siiqat alqabuuli waliijaab marka ladhahoo kale siiqat alqabuuli qofka marku wax iga guddoomaya habkii uu igaga guddoomi lahaa waliijaabna habkii loo iijaabin lahaa maalan qof baa wax qoran waxaan leenahay siiqat alkitaaba habkaad u qortay ma qurux badno marka waa siiqa waa habka wax loo dhigo ama oraahd ha loo dhigo ama qoraal ha loo dhigo siiqadu waa marka marka amarka iyo hababka uu ku soo arooray muxuu yahy kow afar shay buu noo sheegay sheekh wuxuu yidhi ficlu اmr waxanu inay amar yihiin ficilka waa inuu ficil amar ku yimaada idan naxwaha maxaan kusoo barannay ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo ficil amar soo ma waxanu inay amar yihiin seen ku ogaan karaa waa inuu ficil amar kusoo arooro maalan haddii aan ku idhahdo qowluhu jala wacala ama ilahay hadalkiisa utlu utlu aqri maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbik idan waxanu inay amar yihin maxaan ku ogaaday ficilkiibaa wuxuu ku siqat amr oo ilaahay ma dhihin talaa fulanun ilkitaaba ilaahay ma dhihin yatluu fulanun ilkitaaba ilaahay ma dhihin sayatluu fulanun ilkitaaba ee wuxuu utlu maxaan marka ka fahmaynaa meesha inay amarta ijlis ficilkaasu amriga mise waa maadi ijlis udkhul ishrab takalam arsil uktub mar walbana ficilka amar gadaal sukuun buu ka wataa wuu reeban yahy ilaa wax kale inay ka reebaan mooyaan ijlis idhab kul ishrab takalam iltamis udcu ikhsha khif iyo wix la midka ah haddaba ficilka hadduu amar uu ku yimaado markii waxaan ogaanaynaa ama ficil amar markuu noqdo waxaan ogaanana amar haddaba waxaa kaloo la mida ismu ficli اlamr ismu ficli اlamr ficil amar magicii xaya calى الصalaaة xaya calى الصalaaة salaada u kaalay xaya calى الصalaaة markaad ciraabaysid xaya waxaad leedahay ismu ficil amr waa fahmna sooma haddaba waxaan u baahanahay inaan fahmno idan xagii waxay ka dhigantaha aqbiluu ilayha war salaada soo aada waxaan leenaha markaan icraabayo waa ismu ficil amar ficil amar ma dhahayo yaa ii sheegay maanta yaa ii kala saaray ismu ficil amar iyo ficil amar yaa ii kala saarayo haye hal min mujiib maxaan kala saarayna ayib waa in fudaynana suusa waqtiga haye shaqcali tafadal haye ayb wuu soo dhaweeyey maasha allah amarku wuxuu kuu tusiya siiqadiisa yani sida hadda uunu tilmaamo waxaan kaloo ku dari karnaa farqiga udhexeeya wuxuu yahay wax alla wax alla wixii calaama aqbali kara waa amar wax alla waxaan aqbali karin calaamadna waa ismu ficil amr oo maxaa la jeeda maalan nuunu tawkiid hadduu aqbalo wa ficil amr yaa almukhaaaba hadduu aqbalo waa ficil amr nuun tawkiid hadduu diido waa ism ficil amr yaa almukhaaaba hadduu diido waa ism ficil amr maala hadda haddaanku yihahdo maala idrib idribna ama idribanna dheh maxay noqonaysaa sooma aqbalin maxaa ku magacaabaysaa marka ficil amr okay gabar baan la hadlay waa idribii maxaan leenahay ficil amr ijlisii ficil amr ayb aan marka soo qaadanno aan ku dayno marka ismu ficilkii ismu ficil amarka ma aqbalayo ya almukhaaabana ma ogola nuunu tawkiidna ma ogola qur-aanka bal fiili markuu ilah yidhi wlqaa'iliina liikhwaanihim ha halumma ilayna ikhwaan so walaalahood soo ma maxay ahayd loq ahaan in la yidhaahdo haddii ismu ficil hadduu ficil amar yahay maxaa la dhihi halummu soo ma laakiin ma aqbalayo oo waxaa markaa halkii laga dhihi lahaa halumma waxa laha halumma mufrad baa laga leesh maxaa waa ismu ficil amar oo maha ficil amar maaha hadduu ficil amar ahaan lahaa halummu buu dhihiyaa la dhihi lahaa ma macnaha waa idan si aad u kala socdid ficil amarka iyo ismu ficil amarka waxaa samaynaysaa nuunu tawkiid iyo almukhaaba ha kuu diyaarsanaadeen haddii nuunu tawkiid uu ficilkii aqbalo waxaan leenahay waa ficil amr haddii almukhaaba aqbalo waa ficil amr hadduu labadaa diida waxaan leenahay ismu ficil amr inta wayna dhacda sooma maalan amhiladun runtii aad u badan tahay fi naxw haddaba waxaa la yidhi siyaqda amarka afar baa la yidhi ficil amarkii baranay ismu ficil amr baan baran saddex almasdaru naa'ibu masderkii bedelka ka ahaa can ficli mri can ficli اlmri ficil amar buu u taagan yahay marka waxaan rabaa inaan fahmno saddex shayba inaad fahamtid masder masder waa halka shayga uu ku soo ururo dakhala yadkhulu dukuula waa masder kharaja yakhruj khuruuja waa masder akala yakulu aklan waa masder shariba yashrabu shurban waa masder waa fahmna soo maa idan masdarku waa meeshu english ah, abisragnown uu ka dhaho waa halka uu ku soo ururo magacii shabab uu kusoo ururo meesha wax ay masdar min sadara yasdur halka uu ka soo fulo woy waabamsoma ficil waba matal af soomaali waxaa cunay eh, wuu cunayaa wuu cunay cunitaan wuu cabay wuu cabayaa cabitaan wuu fariiso wuu fariisanaya fariisasho waa maxay marka masdarka waa kan asalka meesha wey haddaba waxaa la yidhi masdarkii baa wuxuu bedel ka noqonayaa ficil amarkii halkii ficil amar aanu ka keeni lahayn baan masdar keenaynaa isagoo huwan dharkii ficilka huwan ficil amarka huwan waa fahmna soo ma maala mithaalka arag qowluhu jala wacalaa faida laqiitum aladiina kafaruu wixii gaaladaa ah, haddaad la kulantaan dagaalkaa lagu jiraa fadarba ariqaabi fadarb daraba yadribu darban darb waa max waa masdar soo ma waa mafcuulkii marka waa masdar loo idaafeeye mafcuulkiisa loo idaafeeyey aayadda marka waxay leedahay fadarba riqaaba ay garaaca halkay ka garaacaysaan luqumaha ka garaaca markii aad dagaalka gelaysaan idan fadarba riqaabi meeshii adiga lagaa dhihi lahaa idribuuhum riqaaba ama idribuu calaa riqaabihi meesha lagaa dhihi lahaa baa fadarba la keenay waxaana la sameeyey mafcuulkii darbe ay ku camalfali lahaydna waa loo tiiriyey markaas waa l fadarba riqaabi idan muxuu noqonaya marka idan haddii ay fadribu riqaaba meesha laga dhihi laha marka masderka kan shaqada uu gudanaya waxay tahay wuxuu halkaa u fadhiyaa oo naaib uu ka yahay ficil amr buu naaib ka yahay oo haddii isaga la saari laha waxaa la dhihi lahaa faida laqiitum aladiina kafaruu fadribu riqaaba fadribuu ficil amar baa la ficil amarkii baan saarnay masderkii ficilkan meeshu dhignay isaga inoo gudanaya ama gudanaya shaqadii ahayd in wixii la kordhiyo inta waa inoo dhacda sooma idan halkaana waxay ka mid tahay amilada marka aan u inaan fahmno haddaba waxaa kaloo la mida alficlu lmudaaric almudaaric dheh waa kii mudaarica ahaa almaqruunu bilaami lmri ee lala xiriiriya laam lmr waa mudaaric mudaaric muxuu la xiriirsan yahay laam lmr yani horta tasawurso mudaaric muxuu yahay yadkhulu yashrabu yaqbalu yajlisu yakulu yufakiru yaktubu waa ficil mudaaric soma waa presentencigii wax joogta ah ku tusinayo waxaa la yidhi ficilka mudaaric baa waxaa lala xiriiriyay laam laamta maxaa la yidhi laam almr laamtan waa laam lagu yaqaan inay amar bixiso haddaba fiiri litu'minu laamta xagga idhig jumladdu waxay ahayd tu'minuuna billaahi wa rasuulih tu'minuuna waxaad rumaysaan billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi ba ahayd laan soo geliyey litu'minuu inaad rumaysaan billaahi ilaahay inaad rumaysaan iyo wa rasuulihi baa laydin faray laamtaa maxay noqota marka laam lamr haddaba dabcan eh, amiladaas eh, runtii uu sheekha uu keenay meeshan waxay culimmadu dhahaan kelmadan mithaalkan hadda sheekh uu keenay tii laamul amarka kama muuqato oo waxaa ka muuqata inay tahay laamu tacliil inay tahay oo laamu kay inay tahay wey maxaa yeelay ina arsalnaaka shaahida wamubashara wanadiiraa haye maxaa layidhi litu'minuu billahi warasuulih tacliil wey marka amar ahaan looma soo deliishan karo halka meesha ay u timid ee amarka maalan wuxuu noqon karaa maalan liyashrab muxamadun min alka'si ha ka cabo liyashrab ma fahamtay laakiin mithaalkan sheekha uu keenay in xoog lagu khasbo mooyaane maaha mithaal ay ka muuqato inuu yahay maxay ficil amar laamt maaha laam lamr maaha waa laam tacliil laamu kay waana ogaan doonaa waxay u kala duwanyiin maalan in yar ka hor marka intaa markaanu soo fahmna ayaa waxaan u baahanahay badanaa waxaa isaga keen darma laamu lamr iyo laamu kay dhagahan furna marka waxaad arkaysaa fanka kan waa markii funuunta kale lasoo qaramsado naxwo iyo sarfi meeshii ugu dambaysado maxaan u kala saari karnaa laamu lamar iyo laamu kay laamu lamar amarka ah. liyajlis fulan fi zaawiya hebel geeska ha fadhiisto walya'kul min hada asixin xaggana ha ka cuno saxanka walyashrab min daka almaa biyahana ha ka cabo waa amar sooma waxaan ku leeyahay ana ji't liusallima calayk waan imid in aniga ku salaamo li liuqaabilak inaan kula kulmo marka farqi baa udhexeeya midna waa amar midna waa ajli meesha aad dhihi lahayd because meeshu sababtu waxay tahaan mid waxbaa cilaynaysaa soo ma haddaba maxaan ku kala sooci karna culimadu waxay leeyihiin haddii litacliili ay tahay waa laa mukey oo amar laguma magacaabo haddii ligayri tacliili ay tahay oo tacliil maxaa loo jeedaa reasonka qofka waxaan loo sameeyey haddaan la sheegin yani maalan telefoonkan qabtay waxaan rabaa inaan hebel waco waa reasonki baan sheegay telefoonkan u qaatay kitaabkaan aqriya waxaan rabaa inaan tadriis sameeyo marka reasonkii baan sheegay waa nimid waxaan rabaa inaan hebel la fadhiisto reasonkii baan sheegay marka tacliil markaad maqashid waa reasonka sababta ficilkan loo sameeyey marka la sheego tacliilku waa sida w haddaan kun sheeg sababta wey wacallil dalik sababta sheeg wey marka reason la-aan ha hadlin wey macnaheed idan marka haddii laamtanu ay sababta ficilka loo sameeyey ay sheegayso oo tacliilkii laamkii baan leenahay haddaanay sheegayn laakiin wuxuu lay weydiinay waxaan samee oo ficil laga rabana waxaa lagu magacaabaa laam alamr intaa horta waa mid waxaa kaloo haddana farqigaas waa farqiga macnaha farqi lafdi baa jira ay kala ay dhacdo bacd iyadoo saakina ah way reebantah laamtu way reebantah doogo daabitkan haddaad ku baraarugtaan way idin kala saarantay marka daabitkana ugu muhiimsan laam reeban oo ka daba dhacday thumma ama ka daba dhacday waaw ama ka daba dhacday fa haddaad aragtaan waa laam alamr laam reeban maxay ka daba dhacday ka daba dhacda markaanle waa maxay way ka dambaysaa w fadii baa horaysa uma horaysa wawdi baa horaysa laamtan way reebantah haddaad aragtan waa laam mr maala qur-aanka bal aqri man kana yadunnu an lan yansurahu allahu fi dunya walaaakhira qofka mooda in ilaahay aanu u heliye nabigiisa sal allahu aleyh wasalam addunya aakharo haye maxaa layidhi falyamdud laamtu soo ma reebana waxay daba dhacday fa maxaan ku magacaabaynaa laamtaas amar wey maxaa yeele daabitka wuxuu ina tusay laam reeban oo ay ka horaysa fa waxaan nidhi inay tahay laam almr falyamdud falyamdud bisababin ila asamaa haye maxaa ka dambeeya uma lyaqطac uma lyaqطac uma maxaa ka dambeeya laam reeban maxaan leenaha marka laamtaas maxaan leenaha laamu tacliil miyaa walaam اlamr leesh lأnnaha waqaca saakinaة bacda uma bay ka dambaysa waa fahmna sooma marka halkaa waxaan soo qaadanay mihaal ah laamtii reebanayd oo ka daba dhacday faa marna ka daba dhacda uma muujisay inay laam lamr tahay markay wow tahay maala qur-aanku wuxuu nihi uma lyaqdu uma lyaqdu maxay noqonaysaa iyada laamta hore uma lyaqdu maxay noqonaysaa laamtaas laam almr tafathahum haye walyuufuu nuduurahum maxay noqonaysaa laamtaas laam lamr maxay u noqota amar liannaha waqaca saakina bacda waaw halkaa marka waxaan qaadanaa daabitka ah sideen ku kala saari karnaa laam almar iyo laam kay waxaan ku kala saari karnaa min xayu lmacnaa laam alamarta waxbaa la yska rabaa halka laamu kay ay tahay tacliil waxbay sababtiibay sheegaysaa waa fahmi sooma lafdi markay taagan tahay laam reeban oo daba dhacdee fa ama uma ama oo haddaan aragn waxaan ogaanayna inay tahay he laam almr halkaa marka daabitka wey qur-aanka muxuu yani maalan ilahi wuxuu leeyay uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum in laamu kay hadday tahay ku ogaan kartaa waa hoos dhigaa laamtaas laamu kay hadday tahay aan dhihi lahaa maalan wali walyuwafuu waliwafu wali yuwafu macno kale noqon lahayd qur-anka wuxuu leyahy hadama liyakfuruu liyakfuruu bima aataynaahum wa liyatamatacuu arag laamta labadaa laam maxaan ku magacaabaynaa laam maxay laamukey maxaa way reeban way hoos dhigantay waxaan saa ugu samaynay liyakfuruu bima aataynaahum waa halka culamadu ay dhahaan laamulcaaqiba nihaayadana kufri bay noqonaysaa walyatamatac waa fahmay sooma mowduucaas marka waxaan halkaa kaga baxaynaa waxa loo yaqaan siiqa alamr intaa mayna dhacda intaan sii fogaanin bikhulaasa waxaan nidhi amarku wuxuu leeyahay siiq buu leeyahay ficil amar oo aad taqaanid ah. iyo masdar bedelka ah ficil amarkii oo aan soo tilmaano darb dukhuul iyo wixii la ah oo ujeedada ay tahay amar aan raba laakiin waxaan adeegsatay masdarkii xaalad saddexaad maxaan iri ismi ficil amr oo waxaan ku kala soocay wixii aanan aqbalaynin nuunu tawkiid iyo almukhaaaba oo calaamadii ah inaan dhihi karo maxay ism ficil amr haddii aqbalan waxaan leenahay ficil amr waxaan kaloo haddana soo barannay eh, laam ficilka mudaaric laam ay ku xiran laam alamr oo ah loola jeedo laamtaas inay tahay laam alamr oo aanay ahayn laamu kay oo laamu kay iyadu ma soo gelayso laam amarna waxaan ku ogaanaynaa haddii min xayu lmacna amar bay faa'iidaysaa iyo iyadoo reeban inay daba dhacdo uma ama faa iyow inay daba dhacdo wey laamu key marka ay tahayna laamtu way hoos dhigantah intaa ishkaal miyaa ku jira waan gudbaynaa marka ilahay marka wuxuu leeyahay lituminuu biاllahi warasuulihi lituminuu biاllahi warasuulihi halkaa marka waan fahmnay marka waqad yustafaadu طalabu اlficli buu yidhi musanifka waxaa laga yaabaa dalabulficliga in laga faa'iido min gayri siiqati اlmri amar siiqadii waxaanan ahayn hadda waxaan fahamnay siiqat almr baa amar faa'iidaysa siiqadii bay meesha ma taal ficil amar ba meesha ma yaal haddana waxaan ogaanaynaa wuxuu inay yihiin mithl an yuusaf biannahu farad in lagu sifeeyo shaygii inuu farad yahay aw waajibun lagu sifeeyo aw manduub lagu sifeeyo أو taaca lagu sifeey aw yumdaxa faaciluhu ama kii sameeyey in la amaano aw an yuusafa aw yumdaxa faaciluhu aw yudama taarikuhu kii ka tegana wax laga sheego aw yatarataba calaa ficlihi thawaab ama qofkii la yimaada thawaab inuu helayo aw calaa tarkihi ciqaab ama qofkii ka taga inuu ciqaab helayo waxaa layna barayaa haddana in ay dhici karto shaygan inuu amar yahay inaanu ka faa-idno wax ka baxsan eridii ficil amarka maantana waxaanu ku meeraysanaynay ficilku inuu ficil amarku tuso oo ah maalan haddii ficilka la adeegsado adawaaddii ama siyaqdii sideedaba amarka u muujin lahayd maalan hadaan ku ihaha waxaan waa farad ma amar wa mise waa nahy waa amar haddaan ku yidhaahdo waxaan qofkii ka tagay waa ahlu naar naar buu gelaya qofkii waxaa samayn waaya maxaa ka fahamtay amar qofkii waxaa la yimaadaa ajirkaa weyn buu leeyahy jannuu galaya maxaa ka fahamtay yani halkaa marka wuxuu leeyahay amarka lagama faa'iido keliya samaysanka kelimada iyo jumladda ee xitaa waxaa dhici karta in siyaq kale la adeegsaday amar muujinayso maalan arrinkaana aad buu u badan yahay runtii hadaba ilaahay subxana wa tacala qur-aanka muxuuna leeyahay fariidatan min allahi wallahu caliimun xakiim oo laga hadlay markii laga hadlay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati qulubhum fi riqaabi walghaarimiina fi sabiili illah wabni sabiil maxaa la fariidatan min allah maxaa laga faham fariidatan min allah habkaa loo qaybinayo zakada waa fariida min allahi jala wacala idan marka amar miyaa lana siiyey qadimuu lihaulaa miyaa lana maya laakiin fariida min allah ba waxay muujisay ana asadaqaati ay zakawaat laa tusrafu ila cala hadihi alasnaaf athamaaniya saddex sideedan qaybood waxaan ahayn inaan la siin karin oo amar inay amar tahay ficil amar ma hayno oo ilahay ma dhihin qadimu zakawaati lihadi alasnaaf athalaat أو تصدقوا على هذه الأسناف الثمانية إلهي نمره صوما لكن فريضة من الله أيا وحي موجسي وحن markii mucaad uu la hadlayay wuxuu yihi aclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat iftarada maxaa laga fahmay inuu ilaahay ku waajibiyey inuu amar yahay oo ma dhihin ma aragtay akhbirhum saluu khams salawaat dii lilah ficil amar waa meesha yaal laakiin iftarada waxay noo faa'iidaysay inuu amar u yahay waxaa la mida ah, maalan markuu nebiga le guslu yawmi غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب لفظي واجب حمجي ما يقولون من ظن مركم حالة قيلة أما مندوب ونقون كرا وهكذا يوحي لميذا الطاعة إنما الطاعة في معروف مركو له كل معروف صدقة أما إلا أمانة قفك قفك هدي لما مثل الذين ينفقون أمانهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل ولا in shaygan uu ka imanayo ajir uu ka imanayo idan shaygan waa shay manduubu noqon kara waman yatawala allaha warasuulahu ha wاladiina aamanuu faina xizba allahi hum اlgaalibuun waa la ammaanay iyo maba dami in lagu sameeyo qofkii waxaa ka tagaay wixii la mida arinkaa marka wuxuu muujinayaa eh, in waxanu amar yihiin marka abcan marka amar la yidhi aniga marka ka hadli maayo hadda هل الأمر يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الندب وشغلة ثانية هذه ونوع من دونت مسألة تامة لكن أمر كوحو نقول كرا أمر واجبة أمر استحبابة أمر ندبية انتو نقول كرا مركا تاها نوضم بيش لكن waxaan rabaa hadda waxaan la tacaamulaynaa maca siiqa haadii inta wayna dhacda sooma waxaan u gudbaynaa qaybtii kale qaybtan waxay tahay maa taqtadiihi siiqat اlamr halkan halka usuuliga qaybta ugu muhimsan waxaan dhan waxaan usoo baranayna keliya inaan wadada u xaaranno in ficil amar uu jiro laakiin siiqat alamar amar hadii la bixiyo siiqadaasu maxay keenaysaa waa meesha uu dhaho implicationka wax haddii amar uu dhaco kamaan hadduu yimaado amar hadduu yimaado maxaa ka dhalanaya siiqaduma waxay leedahay amar haddii laysiiyo ma waajibba ma mustaxabba ma sunna waa halka dadku ay isku khilaafaan oo dhahaan waxan waa sunna may waxan waa waajib may waxan waa nadbi ma waxan meesha dadka ku murmaan waa maxay waxay ku murmaan muqtadaha siiqat alamr idan siiqat alamr waxay muujinaya siiqat alamri cinda aliطlaaqi sheekha madhabkiisu kuu sheegaya marka siiqat alamri amarka siiqadiisa cinda aliطlaaqi marka saa loo sii daayo cinda aliطlaaqi wuxuu rabaa marka aan la dabrin markaan la qeydin markaan waxba lagu xirin taqtadii waxay keenaysaa wujuuba alma'muuri bihi waxa laysfaray inuu waajib yahay wاlmubaadarata bificlihi iyo in lala degdega samayskiisa fawran markiiba laba arrimood marka noo faa'ideeya oo masaaisha